أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينة الدنيا وأمضي حيث لا أخبر أخي أبلغ هنا الأصحاب أني راحل مدبر سأترك زينة بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دوالة وركمان الله إذا عدى الهجرتين وما لما سبتها تاريخنا يكون بيغنتهي saddex tobanka jumaadul uula kun afar boqol iyo afartanka hijriya warkii oo koban waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay leeyihiin sirdoonka xajduraafidiga kadib markii shalay qarax miinola la egtay warbixin laba howlgal ay ciidamada dowladda islaamiga ku fuliyeen wilaayada qowqaas warkii oo fidsan aynu ku bilaawno wilaayada ciraaq kirkuug waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay leeyihiin sirdoonka xajdiraafidiga kadib markii shalay qarax miino lagula egtay meel u dhow tuulada toddobada abriil ee deegaanka rashaad dhammaan wixii la socdayna way ku dhaawacmeen allah ayaan ku mahadsan isla wilaayada ciraaq ayaan ku guda jirnaaye diyaala iyadoo lagu guda jiro beegsashada ilaha dhaqaalaha murtadiinta si loo curyaamiyo ayaa askarta khilaafada daraad waxay gubeen shan matoorada korontada iyo beero lagu xanaaneeyo oo digaaga uu leeyahay mid ka mid ah jawaasiista ciidanka raafidada ee deegaanka bahraas waxaana laga soo qanimaystay qorigiisa allah ayaan ku mahadsan ugu dambeyntii warbixin wilaayada qowqaas laba howlgal ay ciidamada dowladda islaamiga ka fuliyeen wilaayada qowqaas ayaa lagu dilay afartan iyo laba saliibiyiin oo ruush ah iyo tobnaan isugu jira dhaawac iyo kuwo lala yahay ilawareed amni ah ayaa u xaqiijiyey wargeeska annaba inuunu ka tirsan ciidanka amniga khilaafada inay u suura gashay iyagoo allah kaashanayo inay gaaraan dhismaha ay degnaayeen tobanaan ka tirsan saliibiyiinta ruushka waxayna ku xidheen waxyaabaha qarxaa kadibna si nabad ah ayay ugu baxeen dhismaha kadibna way ku qarxiyeen waxaana ka dhashay dhimashada in ka badan soddon iyo sagaal saliibiyiin oo ruush ah iyo tobanaan isugu jira dhaawac iyo kuwo lala-yahay waxaana sidoo kale ka dhashay burburka inta badan dhismaha oo ka koobnaa toban dabaq oo ku yaala magaalada magrita goriski ee bartamaha ruushka saliibiyiinta ruushka ayaa ahaa kuwo isku dhahyac ka muuqda bayaankooda ku saabsan howlgalkii dhacay maalinta isniinta saacadduna ahayd afartii aruurnimo taariikhdan ay ku beegneed afar tobanka rabiicu thaani oo waafaqsaneed soddon iyo kooga disembar ha ahaatee tirada dhimashada iyo dhaawaca ama kuwa la la-yahay ama xitaa wixii sababay inuu dhismaha burburo markii ugu horreysay waxay iclaamiyeen inuu burburka ka dhashay qaraxa tubada gaaska mar kale waxay iclaamiyeen inay suuragal tahay in waxyaabaha qarxo ay sababeen haddana waxay sheegeen in baaritaanka uusan xaqiijin in meesha laga helay waxyaabaha qarxo waxayna carbaabeen in dadka la waasan yahay ay gaarayaan toddobaatan iyo sagaal qof howlgalka wuxuu ahaa dhacdo weyn oo ciiddii saliibiyiinta ee sanadka cusub ee miilaadiga u badashay murgo waxayna magaalada ka cilaamiyeen xaalad degdeg ah waxaana tiro ka mid ah dawaaqiidka caalamka tacsi u soo direen taaquudka ruushka oo isla maalinkaasi deg ah magaalada booqasho ku tegey qarax ayaa ka dhacay inta u dhexaysa dabaqa saddexaad ilaa kan tobanaad waxaana dhibaato gaaray afartan iyo laba qaybood oo ka mid ah dhismaha dhismaha ayaa horay u koobnaa toddobaatan iyo laba qaybood waxaana waxaana howlgalka badbaadinta ka qaybgalay ku dhowaad kun iyo afar boqol oo qof iyo laba boqol oo agab isla ilawareedka ayaa sheegay in maalintii labaad ee howlgallada duminta dhismaha ay ciidamada khilaafada qarax miino la beegsadeen bas ay saarnaayeen saliibiyiinta ruushka waxaana ka dhashay dhimasho saddex ka mid ah rakaabkii labada howlgal ayaa ah qayb ka mid ah xisaabtanka dagaal ay xambaarayso saliibiyiinta ruushka wax soo socda ayaan ka daran biidniillah halkaasay nagu dhayeen warkii maanta aad kala socoteen idaacadda alijrateen wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu إلى خير إلى الرحمن في سعة إذا أقبر أفجر ثكنة الأعداء كم خانت وكم تغدر كم خانت وكم تغدر أتبصر في نخيلهم من الجنات ما أبصر أتسمع صوت مدفعهم دفوفا عرسها يبهر أتبصر في نخيلهم من الجنات ما أبصر أتسمع صوت